qaandhabo qiimihiisa ama lacagtiisa yacni mid walba inay asalkaa leedahay mili haddaba maxaa la yidhahdaa ashyaada shay lamida lagu qaandhabayaa maxay noqonaysa taa waxaa ku jira khilaaf bayna alculamaa iyagoo asalka qaacidada isla ogol haddana misliga tacriifkiisa isku khilaafsan yihin bacd alculamaa waxay yidhaahdeen waana sida mashhuurka ahee misliyaat waxaa la yidhaahdaa waa almakiilaat walmawsuunaat waa wixii la miisaamo ama wixii la kaylo miisaan wixii la miisaama waa mili misliyat waxaa la yidhaahdaa wixii la miisaamo ama wixii la kaylo shayga haddii la miisaamo waa mili shayga haddii la beego oo qiyaas ama la garaameeyo ama wax la midana iyadana waa mili waa mili taas marka saas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhahdeen labadaa nooc baa la yidhahdaa mili oo waxay yidhahdeen waa mawsuunaadka la miisaamo iyo makiilaadka la beegee wax la dardaro sida ama la galaameeyo ama la saaceeyo ama wax lamid marka taasaa haddii waxa weeye lagu qaandhabayaa shay lamida ah. haddii la itlaafiyo lagu qaandhabayaa shay lamida ah. ama la baabiyo ama la lunsado bacd alculamaa macnaha macno ka caamsan bay ku fasireen miliyaadka waana sida marka uu doortay sheikha markaa kitaab kale oo qawaaciddan qoray oo ah in la yidhaahdo misli waxaa la yidhaahdaa ma kana lahu mil aw mushaabihun aw muqaarin misli waxaa la yidhahdaa wixii wax la mida leh oo shay kaloo la midaan ka bedelay wixii lihiba waxaa la odhanaya waa misli ama shay kale oo shabaha leh yani kaasaa waxaa la odhanaya waa mili qawlkaas waa sida marka waxa weeye saaxib alqawaacid oo cabdiraxmaan ibn naasir asacdi ahi waa siduu doortay asheekh maxamed ibnu salix alcuthaymiinna waa siduu arjaxay raxmat ullahi calayhima marka qowlkaasa صaxiixa waxaana u daliila nabiga salى اllahu alayh wasalam zawjaadkiisii zawjo ka mida ayaa waxay jebisay mid kale oo dangaladeedii xeedho ay leedahay daada nebigu sala allahu alayh wasalam xeedhadii taasi lahayd taa wax jabisay lahayd ayuu wuxuu siiyey tii markaysaga xeedhada laga jebiyey dabeedna wuxuu ihi inaaun biinaa wa طacaamun biطacaam yani sidaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam markaa marka xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa in weelkii weel la mid ah lagu qaandhabaayo bimacnaa xeedhadii xeedho la mida ah lagu qaandhabaya haddii la eego tacriifkii culamada hore mareen oo odhanayay misliyaat waxaa la yidhaahdaa shayga markaa la miisaamo ama la kaylo ama la beego ama markaa la miisaamo calaa hada marka lagu socdo tacriifkii misliyaad kuma rumoobayo weelka ama xeedhada haddana nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam in xeedradii xeedho la mida lagu qaandhabaayo inaa-un um biinaa weelka weel la mida in lagu qaandhabaayo xeedhaduna waa nooc weelka ka mida oo masalan haddii bakeeri qole laga jabiyo waxaa la helayaa bakeerigii midaan waxba kaga bedelay keebaa u ekaansho badan bakeeri iyo bakeeri isku nooc u samaysan iyo yani markaa bariis iyo bariis in la yidhahdo waa la isku qaandhabeeya intaas oo galaan oo bariisa intaas oo galaan oo bariisa lagu qaandhabeeyaa waxaa la ogsoon yahay bariisyadu inay kala duduwanaadaan xataa kuwa isku calaamada abaa waqtiyada qaarkood farqi u dhexeeya marka idan waxaa u shabah badan labadaa bakeriya isku nooca u samaysan baa isu ekaansho badan saas aawadeed yani sida saxiixi waxay tahay misliyaad in la odhanayo wax kasta oo misli leh oo shay la mida leh in la odhanayo misli waxaa kaloo sii caddaynaya nebigu sala allahu alayh wasalam yacni tulud geela ayuu amaahaday awr buu amaahaday dabeedna awr kale ayuu ku qaandhigay taana waxaa laga qaadanayaa xayawaanaadku misliyaadka inay galaan waxyaalaha nool marka almuhim shaygu hadduu misli yahay shay lamidaa lagu qaandhabayaa haddii aanu misli ahayn waa ashyaada shay lamida aan saa loo helayne waxaa lagu qaandhabayaa qiimihiisa waa la qiimeynayaa waxaana la bixinayaa lacagtiisa ayaa la bixinaya lacagtiisa ayaa la bixinaya marka taana waa saas yadaa marka qaacidaduna macnaha ay tilmaamaysaa waa macnahaas alqaacida asaamina cashra qaacidada sideed iyo tobnaad tudman waa laqaanaba almiliyaatu ashyaada misliga waa ashyaada wax la mida lehe bimiliha wax la mida lagu qaandhaba oo weelkii la jabiyey weel la mida lagu qaandhabayaa yani markaa neefkii yani ruux ku baxay neef la mida lagu qaandhabayaa waa saas wey hadduu ruuxu markaa isagu ay labada ruux isla ogolaadaan inay qiimo kala qaataan yani dhibi kuma sugna laakiin damaanku marka hore wuxuu yani ku waajibayaa shay lamida in la bixiyo taasuu ku waajibaya wlmutaqawamaatu waxyaalaha la qiimeeyo iyagu aan misli ahaynna waxaa lagu qaandhabayaa biqiimatiha qiimaheeda lagu qaandhabaya alqaacidatu ataasicatu cashra qaacidada sagaal iyo tobnaad إda tacadara اlmusamaa rujica ila alqiima idaa tacadara hadduu suuroobi waayo almusamaa kii markaysaga la magacaabay rujica waxaa loo noqdaa ila alqiimati qiimaa loo noqdaa qiimihiisa ayaa loo noqdaa yani qaacidadani waa ka duwan tahay qaacidadii hore tani waxay ku saabsan tahay waxyaalaha la kala iibsado iyo ashyaadaasay ku saabsan tahay ashyaada la kala iibsado ayay ku saabsan laba ruux ayaa wax kala iibsaday yani markaa lacagna waa u magacaabay waa u sheegay lacagna waa u magacaabeen marka wixii ay magacaabeen baa suuroobi waaye oo la waayey waxay noqonaysaa qiimihiisii markaa in la bixiyo qiimihiisii in la bixiyo ayay noqonaysaa o masalan Ah, labadii ruux markay wax kala iibsadeen ruuxani shaygii uu iibsaday waa qaatay lacagtii lagu iibsaday lacag markii waa magacaabeen oo waa sheegeen lacagtii bay labaduba ilaaween waxay kala siisteen mar hadday lacagtii labaduba ilaaween waxaa loo noqonayaa yacni waktigaa qiimihiisu wuxuu shayga ahaa ayaa loo noqonaya qiimihiisu wuxuu ahaabaa loo noqonayaa dabeedna markaysaga waxaa la bixinayaa wixii la qiimaha ah ayaa la bixinaya marka taas ayaa la samaynaya ida tacadara almusama rujica ila alqiima qiimada qiimaha loo noqonayo wakadalik dumarka markaysaga meherkoodii haddii waxa weeye la garan waayo wixii lagu meheriyey ama wax markaa aan suuroobayn uu noqdo oo aan la helayn mahrulmisli baa iyada iyagana la siinaya dumarka iyaga oo kale ah waxay u badnayd markaa in lagu meheriyo ayaa markaa la siinaya ayaa la siinaya masaa-isha ku saabsan lacagtu hadday qiimo beesho sida markaysaga wadciyada aynu ku sugannahay oo ay dhacday waagii hore in markaysaga lagu meheriyey wax yar lagu meheriyey waxa markaana ay noqonaysaa in waxa weeye la eego yani qiimaha waxay goyn jirtay waxa waagaa lagu meheriyey waa la garanaya wixii wixii markaa lagu meheriyey waa la garanaya marka haddii la garanayo wuxuu lagu meheriyey waxaa la odhanayaa xilligaas maxaa lacagta caynkaasee lagu meheriyey ay goyn jirtay waxay goyn jirto xoole ka jari jirtay ayaa marka markaisaga la siinay waxay xoole ka goyn jirtay ayaa la siinay oo waxaa jira dumarka qaarkood dee rubada lagu meheriyey imankana wax rubada la yidhahda ma jiraan waxaa la samaynayaa waagaas waxay goyn jirtay oo xoola abaa la siinay wakadalik waxaa jira qaarka dumarka qaarkooda lagu meheriyey yani markaa kun shilin lagu meheriyey kun shilin lagu meheriyey dee kunkan hadda la isticmaalo maaha waayo kunkani hadda waxba ma jaro wuxuu jarayaa ma jiro ma koobshaa kumanay raalli noqon in lagu xalaashado lagu banaysto koobshaha mid ay ku raali noqotay ma waagaasna waxay ahayd lacag wax goysa bay ahayd eh. maantana waxba ma goynayso saas aawadeed wixii waaga ay jay jirtay oo xoolo ah ayaa markaa la siinaya alqaacida ataasicatu cashra qaacidada sagaal iyo tobnaad ida tacadara almusama hadduu suuroobi waayo kii la magacaabo ee la sheegay waxyaalaha iibabka iyo ijaarada ama markaysaga yani kiraysiga wax la kiraysiya ashyaada la midkaa ah, rujica waxaa loo noqdaa ila alqiimati qiimaha loo noqdaa oo shaygaa qiimihiisa wuxuu ahaa ayaa markaysaga waxaa la bixinaya waayo cadligu waa saas ruuxuna iskama odhan karo yani waxayga intaan ku idhaahdaba isii in la dulmiyana ma aha in allaha ya'muru bilcadli walixsaan alqaacidatu alcishruun yani dumarka haddii aan wax meherba loo sheegin markaana maharmisl baa la siinaya waa macruuf ata axaadiistana kusoo aroortay gabadh baa la meheriyey meher ba looma magacaabin meher looma magacaabin hadduu ninkaasi ay kulmaan oo u tago waxa uu siinayaa markaysaga mahrulmithli dumarka iyada oo kale ah meherka la siiyo meher la mid ah ayuu markaas siinaya alqaacidatu alcishruun qaacidada labaatanaad إda tacadara macrifaة man lahu اlxaqu jucila kalmacduum إida tacadara hadduu suurtoobi waayo macrifatu man lahu man lahu lxaqu garashada kii la garanaayo lahu lxaqu xaqu u sugnaaday jucila waxaa laga dhigaa kalmacduumi sidii waxaan jirin baa laga dhigaa sidii waxaan jirin ayaa laga dhigaa qaacidadani waxay tilmaamaysaa ciddii xaqa lahayd haddii la waayo ama xoolaha lahayd haddii la waayo in waxa weeye laga dhigaayo sidii waxaan jeed marka sidaa laga dhigana waxaa la siinayaa cidda markaa ugu xaqnimada badan ayaa qaadanaysa ama waxa weeye waxa ugu nafciga badan ciddii xoolaha lahayd ayaa la siiyay xoolaha haddii la garanaayo ciddii lahayd oo in ciddii lahayd loo celiyaa weliba waa in la raadiyaa haddii iyaga laftoodii ay dhinteen warasadoodii iyo dadkii dhexal joojinayay waa in loo ceshaa waa in loo ceshaa masalan yacni geel baa markaysaga qolo laga qaaday wakti badan baa ka soo wareegay warasadiisii waa in loo ceshaa waajibku waa saas xoolaad heshay lumay waa inaad yaboohisaa saas aawadee waato axaadiista ku soo aroortay neefka ariga ah in sanadii la yaboohinaayo muddo sanada in la yaboohinayo muddadaa sanadkaa markuu yaboohiyo hadduu ka quusto xaalka caynkaasa waxa uu samaynayaa inuu iska isticmaali karo iskaga intifaaci karo ama iska iibsan karo waayo sanad hadduu ka soo wareego intaana u yaboohinayay waxa uu noqonayaa in laga quustay oo la garan waayey ciddii lahaa cidda ugu mudan oo ugu awlaysanna waxay tahay waa ruuxan haya ee ku tabcaayey muddada caynkaas marka isaga iskaga intifaacay xoolihii haddii laga busto la garan waayo cid lahayd xoolahaasina waa xoolo si dulmiya kusoo galay oo ugu yimid markuu raadiye raadiyey waa ka quustay waa garan waayay xaalka caynkaasa wuxuu samaynayaa xoolaha kii lahaa in u sadaqadaysto ayuu niyoonayaa oo sadaqad buu ku bixinayaa hadduu ruuxii lahaa dib ka yimaado wuxuu dooransiinayaa laba shay war xoolihii waan sadaqadaysto sadaqad baan kuugu bixiyey ma sadaqadaasaad ku raalli noqonaysaa mise sadaqada anaa yeesho waan ku qaandhabaa hadduu yidhaahdo sadaqadaasaan ku raalli ahay ajarkii isagaa yeelanaya kanna beri buu noqonaya hadduu yidhaahdo may anigu xoolahaygii baan doonayaa xaaja hadda ii hayso baahi baan u qabaa hadda saas aawadeed xilli kalea wax sadaqadaysta mooyaane hadda igama doodo xoolahaydina rabaa waa inuu u qaandhabaa ajarkii sadaqadana kii bixiyey baa yeelanaya ajarkii sadaqadana kii bixiyey ayaa yeelanaya marka taana sidaas almuhim waxaa la a ah ammaanooyinka lagu dhiibtay ammaanooyinka cid baa ammaano ku dhibatay dabeedna markaa waa waa kugu soo noqon waayeen waanad garan wey haddii laga quusto waxa uu samaynayaa inuu ama baytulmaal tartiibsani hadduu jiro baytulmaalka inuu dhiibo xukuumad muslimada oo baytulmaal markaysaga xoolaha markaysaga muslimiinta meel ku ururiso oo markaysaga ku bixiso masaalixda iyo cidda baahan haddii taasi ay jirto waa u dhiibaya haddii kale sidai aanu sheegnay buu samaynayaa waa sadaqadaysanaya yani isagoo u nigeynaayo ruux inuu sadaqadaysto hadhowna waa dooransiinayaa marka taana waa saas alqaacida alcishruuna qaacidada labaatanaad ida tacadara lmusanaa ida tacadara macrifatu man lahu lxaqu hadduu suurtoobi waayo garashada cidduu xaqu u sugnaaday in la gartaa hadday suuradu weyday jucila kalmacduumi waxaa laga yeelayaa sidii waxaan jirin baa laga yeelaya dabeedna waxaa lagu sarfinayaa yani sida ugu nafciga badan ciddii lahayd ama cidda ugu xaqnimada badan sarfigiisa marka taana calaa kulli xaal sidaas ayay noqonaysa wallahu aclam